waxaynu ku dhex jirnay axkaamtii la xidhiidhay qofku marka uu sinaabada leeyahay iyo maydiga ku waajibay iyo maydiga mabaaxiftiisa mabaaxithu lqusl haddii ay tahay xukumkiisa iyo haddii ay tahay habka uu qofkaasi u fulinayo maydiga muujibaadkiisa iyo waxyaabaha keena sunayaasha uu leeyahay iyo qaybihiisa intaba wacan caaishata radi allahu canha qaalat caaisha waxay leedahay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa ida iktasala min aljanaaba kolkuu jinaabada ka maydho macnaheedu doono inuu ka maydho yabda-u waa bilaabayo sayagsilu yadayhi labada gacmood buu maydhayay macnaheedu u farxalanayay uma yufriqu biyamiinihi midigtiisuu ku shubayay biyaha calaa shimaalih isagoo bidixda ku dul shubaya midigta intuu daro ayuu bidixda ku shubaya fayagsilu farjahu markaasuu cawradiisa maydhaya waa istijadii hadduu kildhi haystana midigta kildhigu ku qabanaya bidixdana wuu ku sijoonaya haddii weelka uu daraya agtiisa u yaallana intuu midigta daro ayuu ku shubayaa bidixdan uu ku sijoonaya midigtuna waxay qaabilsantay qaadida biyaha ama ha lasoo dara ama kildhi ha lagu soo waxeeye bidixduna meesha maydhideeday qaabilsantay uma yatawada uma intuu istijooday kadib yatawadau wuu weysaysanaya istijadii baa weysada ku xigaysa waa faraxalkii istijadii iyo weysadii uma ya'kudu lmaa biyuhu dabeedna qaadaya fa yudkilu asaabicahu wuxuu gelinayaa farihiisa fii usuuli shacr timahalkooda intuu hadduu weel darsanaya intu saa usoo dara labada gacmood ayuu madaxa saa u gelinayaa timihiisuna marar inta badan waa badmaayeen timaha guntoodu ku xoqaya labadii gacmood uu daray dabeetana madaxuu ku shubay oo tirinaya uma xafana wuxuu qaadayaa al xafana calaa ra'si madaxiisa waxa uu ku shubaya ama u qaadaya halaaa xafanaatin saddex hantoobo oo biyaa saddex hantoobo ayuu uqaadaya kolkii hore qoyn ba ahayd laakiin marka dambe saddex hantoobo buuxa ayuu haddana kusii shubaya markaa waysada kadib madaxuu ka bilaabaya madaxii buu qoynayaa si gaara cinaayo u siinaya xafnigu waa darida xantoobidda biyaha la daro markaasuu ku shubaya markii uu madaxiina sidaa uga bilaabuu qooyey uma afaada calaa saa'iri jasadi afaada wuxuu ku shubayaa biyaha calaa saa'iri jasadihi calaa baaqi jasadi jidhka intii soo hadhay buu ku shubaya uma asla rijlayhi labadiisa in buu maydhaya muttafaqu calayhi mar kale isagoo waysaduba hore ugu sii dhamay maydhayna adimada si gaar usii maydhaya haddana ila waa inta wax kusoo dulduleen muttafaqu calayhi wlafdu limuslim imaam muslim baa lafdiga wariyey walahumaa labada sheekh waxa ay warinayaan oo u sugnaaday min xadiidi maymunata radia allahu canha waa xadiid ay maymuuna warinayso xaaladan oo kale xaasuska nebigaa ku haysta masaail uma afraqa calaa farji biyihiisa wuxuu ku shubay afraqa wuxuu ku shubay biyihii calaa farjihi xubinkiisa hoose ee cawrada waqasalahu bishimaalihi midigtiisa bidixdiisu ku maydhay bidixdu ku maydhay intii uu ku shubay kadib uma daraba biha gacantii bidixda wuxuu ku dhuftay alarda dhulka ayuu ku dhuftay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ahayd fa labadii gacmood wuxuu ku masaxay bituraabi ciidda wa fii aakhiri xadiidka xaggiisa dambe waxaa ku jiray uma ataytuhu bilmindiil waxaan u keenay bahalka la yidhaahdo tuwaalka masar iyo tuwaal waa waxa la ysku engejiyo faraddahu wuu igu celiyo iska dhaaf buu yidhi wa fiihi xadiidkaa waxaa ku jiray iniba riwaayada inbay kordhinaysaaye wa jacala ay sharaca waxa uu bilaabay yanfubu inuu daadiyu saydhiyu duuliyo almaaa biyaha biyadihi gacantiisuu biyaha saa iskaga engejinayay oo uu ku xoqayay gacanta intaasoo ziyaado iyo dheeraada ayay keeneen riwaayooyinkaa kala duduwani kaysiyada qusliga ayaa xadiidkani uu tilmaamay iyo habka ugu wanaagsan inay ti faraxalkaa ah, qofkii hadduu dee darsanayo weelkii afbanaan xeedhadii iyo madiibadkii iyo baaldigii iyo wixii wax ugu jiraan hadduu darsanayo in horta gacmihiisa nadiifiyo waa koow kadibna isdijadii uu iyadana dhammaystiro iyadoo sidaa dee bidixda loogu isjoonayo kadibna weysadiibaa kusii xigaysa oo dhammaystiran tawada'a waxay sheegaysaa inuu weysiyey dhammaystiran weysiyey madaxii buu qooyey jirhkii oo dhan buu dabeedna kusii shubay waaya riwaayada kale waxay kordhisay si uu nadaafad u dhammaystiranta nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu istijooday kadib ayuu gacantii bidaxa uu ku istijooday ta kalena labada gacmooddabaabay sheegaysaaye ayuu ciidda ku dhuftay ciiddu ilaa waatii nijaasta kalbigaba loo isticmaalayay waa wax Ehm, wax istaralgarayn kara ama wax nadiifin kara dabcan ciidda laga hadlayana waa ciid nadiifa ah. ciidda nadiifa wey ciid wasakhaysan oo jarmis loo dhooban oo dee tan suuqaamahayna ciiddaa baadiho dee fiican bay waaya marka labada gacmood buu ku nadifiyey iyo mid quru ku dhuftay labadaba waa jiraan riwaayadani waxay tilmaantay inaanu isticmaalin nabigu calayhi salaatu wasalaam masar tuwaal midnaba laakiinuu isku engejiyey gacmihiisa ayuu isku engejay waaya marka maydhiga laba ruknin buu leeyahy rukniga koobaad waxa weye inuu niyoodo inama alacmaalu biniyaat maydhi qaboosiye inuu yahy iyo maydhi cibaado inuu yahy dee niyadaasaa kala saaraysa midka labaadna waxa weeye tacmiimu lmaai bilbadan in jirhka si fiican biyaha loo wada gaadhsiiyo labadaas ubaa shardiga laakiin afdalkiisa iyo sida wanaagsan maydhiga waa in istishadu horeyso waysadu ku xigto qaarka kore laga bilaabo cagahana uu damb sidaa uu dee xadiidkaas kayfiyadii baa lagu tilmaamay dhamayska tirnayda rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisii xokaynta u ahaa xaaladan gaarka anas ummadda usoo gudbinaya ayaa noo sheegay xadiidkuna waa saxiix xadiidka waxaynu ka faaidaysanay maydhigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo tilmaanta uu lahaa in gacmaha laga bilaabayo ila waa meeshii la isticmaalayo biyahana la darayo jidhkana lagu maydhayo waa farxalka waxaynu ka faa'iidaysanoo saddexaad in ay qaabilsan tahay midigtu kushubidda iyo qaadidda biyaha bidixduna maydhidda meesha laga bilaabayo waxa u horeynaysaa cawrada iyo halkaa istijada ile qofkii lama doonayo kolkii uu maydhiga dhammaystiray inuu dib ugu noqdu taataarto waayahay dhufashadan uu ku dhuftay ciidda ee uu gacantii uu ku isjooda ku dhuftay waxa ay tilmaamaysaa nadaafadda uu nebigu aada ugu sii dadaalaya iyo caafimaadka sidaa darteed bay mar walba habboon tahay xamaamada in la dhigo saabuun saabuuntaan weliba gacanta layska daba marinaynin qof waliba gaarka ugu shubanayo sida tayd oo kale ya uskigna waa dan baa la yidhi radna waa dan uskigna waa doqoniime in wax badan ku yeeli mayse waxaa yara shanta boqola in la dhigo xamaamada oo lagu isticmaalo mana aha waswaas badownimadun baa waswaas ku sheegaysa dadkeenu waxay arkayaan qofkii oo isnadiifinaya faraxalkii oo saa yeelayo markaasi ohanayaan wuxuu qabaa wiswis buu leeyahy nadaafadda hadday wiswis noqoto uftiguna muxuu noqonayaa ma mafirfircoonaan taasi runtiina aada loogu baraarugsanaado weyo caruurta weliba la baro caruurta la baro jaraasiintan caroosha ku wareegaya iyo barasayska la kala qaadaya in badan dee dhakhaatiirtu waxa ay xusayaan sababtiisu inay tahay agabkan gacanta lagu hayo walaa shaka dee waa kan xadiidkiina inoo inagu tacliiminaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam madaxa marka ay timihiisu badan yihiin iyo garhka dadaal gaara ah in la siinayo abaa xadiidka uu muujiyey qaarka kore in jirka lagu horreysiinayo waaya sida fiicanna waa saddex jeer in jirkii la nadiifiyo mayriddan cagaha la mayrayo riwaayaadka qaarkood waxay soo arooreen intii waysada kolkii hore dhamaystiru mayrigii dhameeyey buu haddana cagaha maydhay oo wixii duldul iyo si ay usii safayso riwaayaadka qaarkoodna muuqaalkoodu waxa uu yahay waysada inuu qaybiyey oo qaybina horeysay markuu mayrigii sameeyeyna labada cagoodna inuu waysadii ahaan dambaysiiyey iyaga mayrigooda halkuu ka maydhi lahaa uma tawadaa wuduahu lisalaati uma qaala uma asla rijlayhi uma tanaxa min maqaamihi faasla yadayhi uma asla rijlayhi markaa labada siyoodba waa suuragal inuu qofku waysada dhammaystiro iyo inuu qaarka hore maydho dabeedna kadib maydhiga kadibna cagaha uu maydho aimadu way isla waafaqsan yihiin jumhuurkooda inta qowlkooda muctabarka yahay waysadu inay hoos geli karayso maydhiga haddaanu xataa si gaara waxayn waxaa halkan laga fahmayaa in qofku marna uu maaragtay ay tawaaduca isagoo isticmaalaya tawaaduca hadda isdhuldhigaya xaaladiisa iyo dabeecadiisa qof caadiya ah inuu iska dhigo oo nafta uu ka ilaaliyo brotocolaadka iyo xaalad qura uun inay la qabsato maasha adduunyadu dawaamu lxaali min almuxaal baa laydhaha xaaladda adduunyadu si qura ma daayin Ehm, marka nusuusta la tatabuco waa la helaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam minsha isticmaalay mararka qaarkood uu isku engejiyey riwaayadani laakiin waxay tilmaantay inuu iska daayey taa macnaheedu waxa weeye tawaaduc iyo isgaray nebigu isgaraynayo siday u dhacaysay mararka qaarkood ba inuu kabalaan ku socdo isagoo kabihiisii helaya isagoo dharkiisii wanaagsana helaya inuu kuwo iska ehm, mutawaadica qaato iyadoo uu heli karayo kursi inuu fuulo ayuu ama kambaruurhsanaya ama sidaa yara caadigaa qofka miskiinka ee baadiyaha isaga fadhiisto ayuu intuu barida dhulka dhigan labada jilibna iska qabsado ayuu saa isaga fadhiisanayay marka nafti waa in loo tababaraa xaalad walba inay la qabsan karto ee aanad odhanin qof reer magaalo akhyaara ah baa tahaye dee kursi la-aan iyo tuwaal la-aan iyo sariir la-aan iyo kaba la-aan iyo kuguma haboona <laughs> so waxaasoo dhan ma dhaca baadiyaad mari kartaa col baa ku eryan kara oo dagaal baad geli kartaa iyo jihaad oo wax walba waa inaad isu diyaa qofka muslimki oo qof jaahid xaalad walba la qabsan karaa waaya waxaynu halkan ka fahamnay xikmadda ilaahay uu ugu badiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam oorihiisa inay ka mid tahay cilmiga faraha badan ee nebiga soo burqanaya inay noo soo gudbiyaan wkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayaati illaahi waalxikma ilahay baa amar ku siiyo yihi xikmadda iyo xadiidka iyo aayadaha ka soconaya gurigiina ee lagu dhex akriyayo dadka gaarsiiya ammaanada ah marka way soo gaarsiiyeen iyaguna radia allaahu canhuna waardaahuna marka dumarkaas mid waliba habeenka uu gurigeeda joogo aqoontii ay ka aragtay iyo arrimihii daakiligaha ee aan cid kale daalacateen ee rag iyo dumar inay wax ka ogaadaan ay aada ugu baahnaayeen ayaa ay maaragtay soo gudbinayaan wayna soo gaadhsiinayaan dadka in fara badanna inay su-aalaan ay kaba xishoodaanba ayay noo soo gudbiyeen waayo wacan ummi salamata radia allahu canha qaalat yaa rasuula allah waxay tidhi rasuul allow ini imra'a waa hamsatu lwasliga had iyo jeer waa la darjiyaa fii darji alkalaam waa inaan lagu hadlin macnaha qalad bay noqonaysaa inii imra'atun haddaad u akrido ini imra'atun waxaan ahay ruux dumara ah. ashuddu shacra ra'si waxaan tidhcaa timaha madaxayga timaha madaxaygaan adkeeyaa macnaheedu waa maxay waan tidhcaa afa anqubhu miyaan furfuraa ligusli ljanaaba markaan jinaabada ka maydhanayo tidicaa miyaan iska furfuraa rasuul allah waxaaskiisi baa weydiinaysa wa fii riwaayat walxayda iyo xaydka markaan ka maydhanayo xaydkiiyo jinaabada markaan ka maydhanayo miyaan furfuraa qaala nebigu wuxu uhi calayhi isalaatu wasalaam laa waxba tidicaagaa iyo dabidda aad timaha dabtay ha furin innamaa yakfiiki waxaa kugu filanuun an taxtii inaad ku shubto calaa ra'siki madaxaaga halaata xatayaat saddex hantoobood biyo jirka kale mayridii wuu la wadaagayaa laakiin saddexan tooboo si gaara biyaha salkooda timaha salkooda biyuhu in si ay u gaadhaan saddex jeerun ku shubay sidaa kaa tidcanaadeen bu saasuu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaasina waxa uu inoo faa'iideeyey inaanay daruuri ahayn ama aan gabadh aanay furfuraynin waajibkuma aha inay furfurto waa ikhtiyaar ay leedahay hadday doonto hadhowta inay ka shaqayso hagaajiso oo imikana ay sii furfurto way heli kartaa hadday doontana way iska dayn kartaa dareenkaa qofkii geli kara ayuu xadiidku meesha ka saaray sidaasaana culimada intooda badani qabaan jumhuur jumhuurulculamaa khilaafkaa culimada uu soo arooriyey marka gebagabadiisa la eego waxa inuu isugu biyo shubanayaa in arrintani ay jaa-is tahay oo ay bannaantay sida xadiidkan saxiixaay uu tilmaamayo culimada qaarkoodna dee waxay soo qaateen riwaayadii caaisha oo iba saxiix ahayd idaa kunti xaaidan fanqubii ra'saki wantashiti marka amarkaasi inuu sunno yahay ayuunbaa maaragtay ay noqonaysa oo waajib aan ahayn wadahaba aktaru alculamaai wa minhum alaimatu athalaata ilaa anahu laa yajib dee xadiidkaniba uu xusayo sunna undhe qolyaha qaarkood inuu waajib yahay bay xuseen laakiin haddii nusuusta amartee saxiixina ay soo arooreen waa sunna inay furfurto wacan caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi inii laa uxil anigu xalaal ugama dhigayo almasjida masaajidka ilaahay lixaa'idin gabadh caado leh walaa junubin iyo mid jinaabo leh labadaa midnaba uma xalaalaynayo uma ogoli in masjidka ay fadhiistaan rawaahu abu daawuud wasaxaxahu bnu khusayma sheekaasina saxiix buu ka dhigay xadiidkuna waa xasan darajadiisa marka la eego fii sanadihi aslat ibnu khaliif ninkaasaa sanadka ku jira majhuul lxaal laakiin saxaxahu ibnu khusayma waxasanahu ibnu lqataan isna xasan buu ku tilmaamay wakadalika sidoo kale xasanahu zaylaci fii nasb raaya kitaabka cilmu takhriijka kamida rijaasha uu ku takhriijiyo isaguna xasan buu ka dhigay wa sakata canhu abu daauud fahuwa cindahu saalix isna musdalixiisa kolka laga gaara saasuu qabaa wa qaala bnu sayid innaas imaamkaasina waxau ihi ina taxsiina aqalu maraatibi inuu xasan noqdo waa darajada ugu yar korna wuu ukici karaa liiqati ruwaati ruwaadiisa ayaa iqo ah wa wujuudi shawaahidi lahu min khaarij wax kale oo xoojinayo dabadda ka ana waa la helaya xadiidkani markaas sababta uu ku yimina waxay ahayd asxaabta qaarkood oo guryahoodu ay ku soo jeedeen masaajidka ayaa dhex mari qaarkood fadhiisan jireen halkaasaa dabeedna xadiidkani uma aragta waa kii qaybtiisa hore ahayd guryahan ka jeediya masjidka aada ku soo furteene mar walba gelaysaan mustafaadaadka aan qabanno waxa uu leeyahay maa yuukhadu min alxadiid xadiidkan waxaynu ka faa'idaysanay lagu tilmaamay inuu xasan ka yahay taxriimu lmukti fi lmasjidi lilxaayid gabadhii caadada lahayd inaanay masjidka fadhiisanaynin masaajidada wa miluha nufasaa kii markaa dhiigga dhalmada lahaydna waa la mid weeye ama ha laga cabsado inay wax ku daataan ama aaminba ha laga ahaado oo ha ka gaashaamato waa isku mid un taxriimu lubsi ljunubi fi lmasjid masjidkii inuu kii jinaabaystaana dhex yuurursado ise la diid ama almuruuru fi lmasjidi liljunubi waalxaa'idi faqad ajaazahu akaru lculamaa qofkan jinaabada iyo gabadhan caadadan inay dhex mari karaan intooda badan culimada way baneeyeen aayadda saddexiyo afartanaada suuratu nisa bay u daliishadeen buu kuuhi sheekhu walaa junuban ila caabirii sabiilin xataa taghtasiluu qofku isagoo jinaabada yuu masjidka u dhawaanilaa inuu dhex marayo mooyaane waxaa saddexaad oo aynu ka faa'iidaysanay laa uxilu lmasjid markuu nabigu leeyay masjidka u xalaalayn maayo macnaheedu inuu intifaacsado ama seexdo ama fadhiisto ama saas oo kale wey ila waa daatada iyo caynta wasfigani sida uu qabanaya waa intifaacsi xurimat calaykum ummahaatukum oo kale baabkeedi ilahay baa waxaa laydinka xaaraantinimeeyey hooyooyinka hooyadaa si kale kaagama xaaraantimanaa waa guurka wey cubuurka iyo gudbiddu waa sidaas oo kale aayaddaasi baa sheegtay waxa labaadoo isaguna sheegay xadiidkii caaisha wuxuu isaguna banaynaya in la dhex mari karo nabigu caaisha wuxuu ku uhi naawiliini alkhumrata min almasjid casha iga soo qaad masjidka sijaadi qaalat innii xaaid markaa waxay tidhi dee waanan daahir baanan ahayn qaala ina xaydataki laysat fii yadik dee caadadaad ma gacanta kaaga taallaa buuhi ila gacantumaad baasha kusoo qaadaysaa jaabir ibnu cabdilaahi waxa uu leeyay kaana axadunaa yamuru fi lmasjidi junuban mujtaaza rawaahu saciid ibnu mansuur mid anaga naga midii masjidka u dhex mari jiray isagoo jinaabaysan cadaa bnu yasaar waxa uu leeyay asxaabtii nebigu waxay ahaayeen iyagoo jinaabaysan ayay doonayeen inay masjidka u baadaan dabeedna markaasay weysiisanayeen saasay isgelayeen ama kaga muraad dhamaysanayeen intaasuu sheekhu ka sheegay masaladu markaa waa masalo khilaafiya culimada intooda badan waxay iyagu qabaan sida xadiidkani uu sheegayo oo ah qofkii jinaabaysnaa inaanu masjidkii fadhiisanaynin inaanu qur-aankii akriyayn inaanu kitaabkii eh, qur-aanka ahaana taabanaynin iyadoo qur-aankana la weyneynayo la ixtiraamayo masjidkana la ixtiraamayo waxa ay u dareysanayaan mid waa xadiidkan xadiidkanna waa la isku khilaafay laakiin aimada musanoo kamid a ah yaxya bnu khaa yaxya bnu khataan iyo sida aada arkaysa zaylici iyo aimo badan oo kamid ahoo nuqaad ah fannigan markaa macruuf ku ahaa takriijka waxa ay ku xukumeen inuu xasan yahay ayaa ay ku xukumeen xadiidka marka riwaayo kaleo iyaduna xoojinaysa oo waa la mid iyaduna oo soo arooreysa oo macnahan u sheegaysa sida uu markaa ku xusayo shawkani laftiis markuu quweynayo riwaayadan assayl ljaraar kitaabkiisa la idhaahdo waxa labaad oo ay culimadu daliishanayaan xadiidka isaguna saxiix waaya waad soo qaadaysaa meel daahirana waad ku soo qaadaysaa ah mushkiladii ma jirtee galoo ka soo bax weeye barida waa lagu baneeyey waa nas labaadoo saxiixa naska saddexaade saxiixa ay jumhuur culamaa soo qaadanayaan waxa weeye rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhiiriyey ummadda islaamku maalinta ciidda la tukanayo inay u baxaan meel bannaan oo fagaara ah meel banaan oo fagaara in loo baxo meeshaa waxa u baxaya hablihii xijaabnaan jiray iyo ciyaalkii iyo dumarkii xata alxuyad ilaa kuwii caadada lahaa ee aan salaadba tukanaynin yashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin iyagoo goobjoog u noqonaya naxariista iyo barakada halkaa kusoo degaysa inaanay ka qabin oonay xaafadii ku habsaamin marka xadiidka waxaa ku jira wayactazilu alxuyadu lmusalla dumarkaa caadada lihi meesha lagu tukanayo way ka durkayaan iyagu musalla naas meesha musallaha ahee ummaddu ay ku tukanayso ciidda dhan bay uga durkayaan mujaamalo samayn maayaan oo ku dhex libdhi maayaan dumarkan tukanaya laakiin dhinacaasay uga durkayaan musallihii banaana haddii laydhi dhinacaaha uga durkeeno yay fadhiisanin masjidkuna waa min baabi awla wuu kasii horeynayaaba isaguna qiso kale iyaduna jirto oo kutubaha maraajicda haddii aad maaragtay gaadho risaalooyinka yaryar aad iska dhaafto iyadana ay xusaan oo darajadeeda ha ku murmeen laakiin sidaasan oo kale xadiidkan oo kale taxsiin ay gaadhsiiyaan cabdillaahi ibnu rawaxa ayaa adoon addoon buu lahaa addoontana dee sharcigu qofka waxa uu baneeyay inuu iskala mucaamaloon karo sida xaaska oo kale inuu dee galmadeedu xalaal bay utahy maadaama addoontiisii ay tahay siduu rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam addoomo u lahaa iyadoo addoontiisii arrin dhex maraya islaantiisii ku qabatay maalin <laughs> khatar cadiim mindi bay ula soo baxdoo waxay tidhi waxa haddaanad ka run sheegin markuu yihi waxba ma jiraan macnaha dee sina maaha waa addoontiisii xalaal u ah oo dee gabadha muslim gabadha qofku waxay ugu xalaal noqon kartaa sida qur-aanka kariimkaa ah ilahay uu ku tilmaamay ama guur ama milkulyamiin saayaduba ay tilmaamayso ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanhum aw maa malakat aymaanhum taase naa waxba ma jiraan siduu u maslaxayay mindidii ku qabato dabeedna wuxuu i sow nebigu muu diidin qofka jinaabaysanay inuu qur-aanka akriyo ha haddaba qur-aan baan ku akriyaya afcarabi buu garhka ugeliyey islaantuna faqiihad maahayn oo iska custay nebigu uu sheego wuxu arrintaasaa iga dhacdo uu ku qoslay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xikmada leh ninkaas islaamtii ku qabatay mindida uga dabaashay waayo marka muhim almuhim marka la isu geeyo iyo qisadan jaabirna oo adigan arkaya aayaddan laftigeeda waxa la leeyahy ilaa walaa junuban ilaa caabirii sabiilin xataa taktasilu asxaabtu markay cawdeenayaan dee kolkaanu kasoo baxna guryihii meesha keliyaanu mari karneenu kaga tallaabayna xagga waa masjidka maxaanu yeelaabay aayadda soo degtay waaya waxa shanaaday daliishanayaan aayadda laftigeeda aayadda qudhigeeda wuxuuna loo baneeyey dhexmar mooyaane dee looma banaynin masjidkii ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun salaada ha u dhowaanina waa goobihii salaada iyo salaadii labadaba walaa junuuban idinkoo jinaabo lena ha u dhowaanina salaadii ilaa caabirii sabiilin inaa wado masaajidkaa maraysaan mooyaane xataa taktasilu jeeroo maydhataan haddii culimada qaarkood siday ku fasireen la maro oo ah idinkoo jinaabaysan ha u dhowaanina salaadii ilaa inaad musaafiriin tihiin mooyaane waxaa macnaha soo baxaya uu noqonayaa musaafirku isagoon maydhan buu tukan karaa taana wax yidhi ma jiro musaafir iyo mid kaloo negiba dee mid waliba waa inuu biyo isticmaalo hadduu waayana gebagabaysto waayo santaa daliil bay isticmaalaya qolyaha markaa banaynaya ma badna waxaa calanka u siday qolyihii la odhan jiray ahaahiriya oo kolley khilaafka aada macruuf ugu ah sida ibnu xasan iyo daauud uhaahiri waxaa soo raacayay baa la odhan karaa imaam albukhaari oo isagu dee sinaacat alxadiid aada u yaqaano markuu naska sugmi waayo isaguna qoladaa ku biiray waxaa iyagu daliishanayaan albara alsliya bara alasliya oo macnaheedu yahay waxaan ma jirin daliil maaragtay kolkii hore inagu waajibiyey wax mubaaxa bay ahayd kolkeedii hore wax mubaaxa ayay iska ahayd arrintani mubaaxeedii bay ahaanaysa daliil sugan haddaan la helin marka daliiladan aynu sheegnay qaarkood waxay leeyihin kuma cadda ila rag wuu doodayaae daliilkani sax weeye aayaddu waa sax oo waa aayad muxkama xadiidkan caaisha uu nabigu ui sijaayadda edhi muslim baa wariyo waa saxiix weeye kan kale ee isaguna musallaha isna saxiix weeye kuma ka cadda kuwaas ko kan kale aynu haynana iyaguna waxay leeyihin saxiix maaha ma sugna ayay leeyihin marka waa qadiyad la xidhiidha kolle waa waxyaabahaynu muxaadarada ku daweyn doono insha allahu eh, si uu fahamkaaga u ballaadhee a'imadii waxay isku khilaafayaan takhriijkii naska heerkeebuu gaadhsiisan yahay dadka warinaya mustawahooda waa maxay marka qole waxa leeyihin waa sida loo badan yahay mustawaha naskani wuu fiican yahay wuu iskabaya heerkii lagu dariishin jiray buu gaadhay oo xusnaya qaarkoodna saxiixaada ka dhigay nusuustan kalena guud ahaanteed kolka la isu geeyo gabadhan aan daahirka ahayn iyo ninka janaabada leh in arrimahani ka xaaraan yihiin ayaa madmuunkoodu laga faaidaysanaya halkaasa arintu ay martay marka intii ay dee noqon lahayd inaad xaaraan ku dhacdo cibaado marka ay noqoto ixtiyaad baa lagu saleeya dadaal marka inaad xaaraan ku dhacdo intay noqon lahayd inaad dadaasho weeyo aada sidaa maaragtay culimada islaamku ay u badan yihiin saasaynu ayaynu rajixi lahayn masale markaa in afraadda qaarkood ama aimada qaarkood ay ku tegeen in boodhka laga afuufo oo markaa suti gaashaan laga dhigo oo dadka lagu baceeyo oo ka diidana bidci lagu xukumo taasina sawirkeed wuxuu isaga yar muuqanayaa un khaalif tucraf adiguna wax barooya keen si lagu garto wax barooya maaha oo dee waa aimadu horay uga hadleen horay uga hadleen oo qiimaynteedii masaladan horaa laysula eegay raggii markaa muxadisiinta ah, cilmu takriijka caanka ku ahaa mufasiriintii muxadisiintii mualifiinti intiiba xaggaasay u bateen waayo jaza allahu canhuna khayra dumarka markaa kolley ku dadaalaya in cilmigii ay ka faa'iidaystaan la akriyaya iyo dee kutubtan maaragtay wax badan oo dee iyaga khuseynaya lagu akriyayo doonaya inay ka faa'idaystaan masaajidada waynu cudur daaraynaa waa la jecel lahay inay maaragtay ka faa'idaystaan laakiin maadaama masalada heerkan ay taagantay intii uu arrintu umuuqan lahayd karaahiya ama xaaraan waxaa wanaagsan in ay iskaga gaabsadaan oo aan maaragtay aada loogu dhiiranin oo haddii markaa masjidka ay noqotona ama maalmaha arinku uu si yar noqday dee cajaladaha ay ka faa'idaystaan ama si haddii la wax maareeya waxaa lagu maareyn karaa dee guryaha masaajka agtiisa in waayar loo waa loo tallaasho oo maalinba inta yar haraaga noqotaa meel ay ku yaro faa'iidaysan karto ehm, waa siyaabaha runtii lagu maarayn karo ehm, wax maaragtay dhib weyn lasii geliyana ma aha inaan lagu dhiiranin baa wanaagsanoo oo jumhuurulmuslimiin iyo fuqahadoodu say u badatay iyo nusuustaa aynu soo tilmaanay sidaa u hadlayso aan in laga wada dulbooda la isku dayin saasaynu ku talin lahay dhalinyarada laftigooduna ehm, in ay kolle wax akriyaan oo maraajicda masaladan laga soo qaadanayo imaam nawowi kitaabkiisa sharxulmuhadabka ee alistidkaar libni cabd maaragtay qurxiyo ammaanada cilmiga ahayna waxay ku jirtaa aqwaasha in lasoo bandhigo qofku markaa ay la noqoto haraace waay kale asbaabteeda iyo xaqiiqada ikhtilaafka xaqiiqat alikhtilaafaat alfiqiya iyo asbaabteedana waynu insha allahu wayn sii eegi doonaa habeenka dambe wacan caaishata radia allahu canha qaalat caashi waxay tihi kuntu waxaan aha aktasilu waan maydhan jiray ana warasuulu llah aniga iyo rasuulka ilaahay min inaain waaxidin weel keliyaanu ka wada maydhan jirnay oo halkan intoonu dhiganaanu biyaha soo darsan jirnay takhtalifu aydiina gacmaha iyagaa isweydaaran jiray fiihi weelkaasay isu weydaaran jireenoo midkaayaba mar darsan jiray min aljanaaba jinaabada ayaanu ka maydhan jiray waxaa lagu tacallusinayaa min xayu icraab haddii aad eegto ilaan icraabka iyo macnuhu way isbaal guranayaane kuntu aktasilu waxaan ka maydhan jiray anigii rasuulka ilaahay min aljanaaba markaasay raacaysa hadiyo jeer meesha lagu tacalluqaya una ka soo baxaa macnihiisu caisha waxay leedahay baladane muttafaqun caleyh wazaada bnu xibaan wataltaqii aydiina gacmaha iyaguna mararka qaarkood baaday kulmaysay isku dhacaysay isjiidays ilan dad meeshan boobayaan mahay wuxuna ka turjumaysaa jawaab bay bixisay mar malaha la yidhi biyaha kasoo hadha gabadha iyo sayn hore usoo maraynay waa nijaaso lama isticmaali karo arrimo noocaas ayaa soo yara baxoosu sufid ay u qabatay markaasaa dabeedna ay xadiidkan sheegtay in iyada iyo nebigu ay weel qura ka wada maydhan jireen aanu odhan jirinna waxbaa aada khariibtay iyo biyaad iga wasakaysi doona ta labaad waxa uu xadiidku muujinayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ahaa nin aada iyo aada u mucaamalo wanaagsan shaksi fiican oo tusaala inuu ahaa oo maaragtay xaaskiisa aanu iska weyneyneynin isla markaana si fiican ula dhaqmayo weel qura ay ka wada maydhanayeen min inaain waaxid weel halkaa la dhigto gacmaha lasoo darsado wey oo saa dabeetana la isugu shubo ah. ninkii iyo gabadhaba maydhigu inuu waajib ku ijtinaaba inay ka maydhaan baynu halkan ka faa'iidaysanay weel qurana ay ka mada maydhan karaan weelkii oo lasoo daro gacmaha laga soo darsado mushkilad ma laha kol haddii gacmaha markii hore ehm, la maydhay waxaa kaloo halkan aynu ka arkaynaa jawaazu an yaraa kulu waaxidin min azawjayni badan alaakhari wa cawrati in labada qof ay dee is arki karaan cawradooda inay is arki karaan cawradooda oo dee iyagaaba isku asturanba ilaahay baa yidhi maxay huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun dee waa go- iyo gunti isu yihin marka kuwani marka hore ayay dee isku duubnaayeenbo sidaa darteed mushkiladii ma jirto ilahay ai waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa azwaajihim aw maa malakat aymaanhum fainahum hayru maluumiin meesha canaanimo taalla biyaha maydhiga iyo waysada inaan la badinin ayaynu aragnay waayo waxa lagu maydhanayaba weel sii weyn maaha riwaayada bukhaari baa tilmaamaysa min qadaxin yuqaalu lahu lfaraq waa weel sii weyneyn baa laga maydhanaya magaca laydhaha dhaqanka wanaagsana nebiguna saasuu ahaa asxaabtuna dumarka rasuulka kamay xishoonaynin inay caddeeyaan shay ummaddu ay u baahan tahay wax ummaddu ay aada iyo aada ugu baahan tahay ehm, waxa weeyaan may ka gaarsan jirin xadiid xasana baa jiro oo markaa qolyaha qaarkoodna daciif ay ku tilmaamaan malaa waa say u badan yihiin be cilm albalaaqa had iyo jeer soo daliishado aada ku arkaysaa iyadoo marka maa ra-aa minii walaa ra-aytu minhu caasho oo muu iga arag ana kamaan arag manaa xadiidkaasi ma sugnaa xagga cawrada ka hadlaysa wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ihi ina taxta kulli shacra xabad kasta oo tin ah hoosteeda waxa ah janaaba jinaaba ku jirta faksilu shacra timaha wada maydha wanqu lbashara jidhkana nadiifiya wanquu nadiifiya albashara jidhka dhir fiicanu nadiifiya rawahu abu daawud watirmidi wadacafaahu labada sheekba waxay tilmaameen xadiidkan inuu daciif yahay wali axmed can caaishata radia allahu canha naxwi wa fiihi raawin majhuul waxaa ku jira markaa raawi majhuulahoo aan la cadcadaynin almuhim xadiidku waa daciif weeye hadiyo jeerna siduu saynu hore usoo xusnay sheekhu waxa uu baabka bilowgiisa ka dhigaa axaadiidta culculus ee markaas sixaaxda ah xagga dambena wuxuu mariyaa kuwa yaro fudud ee dicaafta ah ayuu maaragtay mariyaa aimaduna de xagga istidlaalka kolka laaga qaarkood baa waxa ay ku tegayaan intii ra'yi la odhan lahaa daciifka in la yaro weheshado oo wax lagu bineeyo marka xadiidkani wuxuu faa'iideeyey in jidhka iyo timaha labadaba dalkin lagu sameeyo macnaha laga faa'iideynayo algusl ayuu sii cadeeyey marka la idhaahdo qusli waa inuu qofkii nadiifin sameeyo oo aanu dee masaxaad iyo rushayn iyada ka duwan xadiisku taasunbuu cadaynaya xabado timo walba guunteeda tilaabaa ku jirta timaha ha la wada maydho jidhkana ha la nadiifiyo macnihiisu waa saxiix hadduu daciif noqday macnaha uu ka hadlayo dee nusuus badan oo saxiixa ka warramaysa ereyga quslina waabu keenayaaba baabu tayamum wuxuu ka hadlayaa baabkani gebagabaysiga kolley kitaabku maadaama laba habeen yahay inaynu dhaqaajino waa muhiim oo laga yaabaa idinku masriga in xaafiya ama saddex bogi aynu akrinen lakin anugu afartan bage baan akriya afartan safxadood kaygan intaynu marinaa waa afartan safxadood wey labaatan xaashiyood oo milaa boga marka waynu wadaynaa laakin dee isma galaan baa la ydhaha ataxqiiqu waatakiiru gaaliba laa yajtamicaan in aada loo lafaguro oo wax badan oo khilaafa lasoo la dhex galo oo aada laysu dul taagayiyo iyo in la yar socodsiiyo casharka way isku adag yihiin markaa sida loo jamcin karun baa muhiima inuu yaro dhaqaaqana nuxurkana la sheego baabu tayamum muqadima ama muqadama labadu way banaan yihiin tayamumkani waxa weeye markiisa hore qasadkaa la idhaahdaa ujeedada inuu qofkii meel u jahaysto ayaa la idhaha imikadan laftigeeda waa inuu qofka ciiddaas unutahay falam tajiduu maan fatayamamuu saciidan ayiba waxa uu ku gebagabaysanayo in uu maaragtay uqastii wey waxyaabaha ilaahay ummaddan uu ku galladay ee uu siiyey ayuu ka mid yahay inay ciiddaa ku dahaaro qaadan karaan oo ay isticmaali karaan sida xadiidkan soo socdaa uu tilmaamaya waxyaabaha ilahay ummaddan uu ku fadilo wey bibarakati rasuulina sala allahu calayhi wasalam marka ma mubiix baa mise waa mudahir labadaba labadaba waa la yidhi aimadu way ku tegeen waa shay lagu banaysanayo cibaadada oo sidii biyaha aan waxu nadiifinay iyo maya waxbuu nadiifinaya waynu arki nusuus can jaabirin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi ucطiitu khamsan waxaa la isiiyey shan arrimood lam yucطahunna axadun qablii qof iga horreeyo ambiyada ka mida ah aan la siin nusirtu birucb waxaa la iigu gargaaray argagax masiirata shahrin masaafad bil la socdo markaan cadowga u jiro ayuu halkaa wadnuhu ka fuglaynayaa kasii baqaya wa jucilat liya alardu dhulkana waxaa la iga dhigay masjidan wa dahuura meelaan ku tukan karo kuna dahaaro qaadan karoon ciiddeeda ku gebagabaysan karo fa ayunaa rajulin qof kasta un bay noqonaysaa nin kastaoo adrakatu salaa salaadu ay soo gaadhay usoo gasho oo biyo waaya ama cudurdaar haystaa falyusalli ha tukado ama meel kasta fa ayuma rajuli adrakatu salaatu falyusalli ha tukado meeshaa arrimahaasi wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu dheeraad ku leeyahy oo gaalada ayuu irhaabi ku ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilan laba qofo laba laba ummadood oo iska horjeeda ama laba qof oo iska horjeeda kollay ka leh ama awoodda leh ayuunbaa laga baqaa haddii markaa adugu aad tidhaahdo irhaabi noqon maayana adunbaa irhaabi lagu noqon oo baqi doona waaya dhulkii masjid baa laiga dhigay iyo dahuur waxyaabaha kale xadiidku de intan inaga khusaysan buu sheeku kasoo goobtee marka masjid meel aan ku tukan karo ummadihii kale dee waxay la egeegan jireen meel gaarahum walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lahudimat biyacun alla hudima sawaamicu wa biyacun wasalawaatun wamasaajidu yudkaru fiiha smu llahi kaiira meelahaasi waa meelihii ummaduhu ay ku cibaadaysan jireen marka salaadu dee kaniisada iyo sawmacadda iyo meelaha gaarka ahun bay la tegi jireen laakiin rasuulku wuxuu leeyahay qofku meel kasta uu ku tukan karaa markuu waayo biyana sidaasuu ku dahaaro qaadanaya ama cudurdaar wa jucilat turbatuhaa lanaa dahuuran ciiddeeda waxaana looga dhigay dahuur bay riwaayada xudaysaayada muslim warinaya idaa lam najid ilmaa kolkaanaan biyo helin wa can caliyin cinda axmed wajucila turaabu lii dahuuran waxaa la iga dhigay ciidda mid wax nadiifiya eeg eraygu nadiifin buu sheegaya marka inuu mudahir yahay ciiddi ayaa ka muuqanaya xadiidku wuxuu tilmaamayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam fadliga uu ka leeyahay ummadda iyo inuu leeyahay khasaais khasaaista waxyaabo isaga uu la gaariyo ambiyadii hore uu kala gaarayo oo kuwani ay ka mid yihiin shanta ah waxaa kale uu leeyahay khasaais ama arimo ummadiisa uu kala gaaryahay oo la ydhaha khasaais rasuuli sala allahu calayhi wasalam oo ilaa afartameeye ku dhawaada aad iyo jeer suurat laxzaab mufasiriintu marka ay sharxayaan ayay ku daraanay goobahaasay kusoo qaataan waxaana mad iyo jeer lagaba alifay kutub alkhasaais alkubraa lisuyuudi oo kale in aad nicmada ilaahay uu ku siiye sheegto waa nooc shukrinaqa oo aanad qarinin faanka ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam nicmada ilaahay uu siiyey buu kumhadaqaya waaya inahaasuu sii xusayaa marka risaaladiisuna uma gaar aha uun bani aadamka e jinka laftiisuna dee waa ku jiraan oo iyagana rasuul buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimooda kale soo hadhay sheekhu wuu iskaga gaabsade dee waa qaniimadoo loo xalaaleeyey nebiga iyo shafaacada weyn oo uu yeelan doono iyo risaaladiisoo caalamiya qanimada ummadihii hore xalaal umay ahayn laakiin rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ummaddiisun baa loo xalaaliyay sidaa suuratul anfaal ay ka warramaysa shafaacada weynna marka ay ka cudur daartaan ambiyada ilaahay oo dhan maalinka qiyaamaha rasuulkaa ilaahay ku hor sujuudaya alla ka aqbalaya risaalada ambiyadii hore khaas ba ahayd gobolo degmooyin ayay ahayd lakin risaalada nebigu waa caam wacan camaar ibni yaasin radia allahu canhuma qaala bacaanii annabiyu sala allahu alayh wasalam fi xaaja nebigu wuxuu ii diray buuri muraad ila adeegayaal bay ahaayeen rasuulka ku jecel calayhi salaatu wasalaam inuu waxu diro way kala boodaya xubbiga ay u qabaan iyo waajibka iyagoo gudanaya waar camaarow si kaco soo qaba arrintaas faajnabtu jinaabaa igu dhacday intii aan maqnaayo falam ajid ilmaa biyaanan helin aan ku dahaaro qaado biyaan aan isticmaalaan isku maydhaan jinaabada iskaga maydha maan helin fatamaraqtu waxa aan ku gelgelimaystay fi saciid ciiddii baan ku gelgelimaystay kamaa tatamaraqu daabba neefka xoolaha ahi sida uu u gelgelimaysto kale geeluna gelgelin buu leeyahy dameeruhuna meel gelgelin ah ayay leeyihiin oo markaa ilaahay ku ilhaamiyo maaragta ama ha isku maydheen ama xasharaadka ha iskaga reebeen ama ha ku jimicsadeen sidaasun baan aniguna isu labarogay buui meel gelgelina intaan tegey uma atayt macnaha maydhi ciiddii buu gelinaya halkii maydhiga intii biyuhu gaari jireen dee ciiddanna gaadhsii kol hadii la yidhi ciid u uma ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaanu imi fadakartu lahu dalik arrintii baan u sheegay iyo gelgelimaysigay faqaala wuxuu ihi inamaa yakfiik waxaa kugu filaa an taquula ay an tafcala inaad ku samayso biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaa intuu gidaarkiisaa ugu dhuftay ayuu ihi sidaa ah arintaasun baaba kugu filay haakadaadii baa la fasiray uma daraba yadayhi lard labadiisii gacmood buu ku dhuftay dhulka darbatan waaxidatan mar keliyunbuu dhulka saa ugu dhuftay waaya uma masaxa shimaala cala alyamiin bidixdiibuu ku masaxay midigta dusheeda ayuu sidaa ku yidhi wa daahira kafayhi waxa uu masaxay labadiisa kaf intaa hore gacmaha dushoodaa koruu saa u masaxay wa wajhahu wejigiisiina wuu masaxay muttafaqun caleyhi walafdu limuslim riwaayadanaa sii bayaaminaysa wa fii riwaayati lilbukhaariy waxay sheegaysa wa daraba bikafayhi alard labadiisa calaacalood dhulka ku dhuftay wa nafaka fiihima markaasuu afuufay inaan boor badan loo baahnayn baa lagu tusaya boorkiibuu ka reebay uma masaxa bihimaa wajhahu wejigiibuu ku masaxay wa kafayhi labada kafna uu ku masaxay intaa laga faraxasho oo kan bidixdana kaa midigta dushiisuu mariyey kan midigtana kaa bidixda dushiisa ayuu mariyey intaasay ugu dhammaatay hal mar unbuu dhulka ku dhuftay wejigana wuu mariyey markii waa kufay kadib wejigana waa mariyey labada gacmoodna saasunbuu waxaynu maraynaa gebagabaysiga xukunkiisii haddaynu soo dhaafnay kayfiyadiisi kayfiyata tayamum ayaynu maraynaa marka saxaabigani waxa uu leeyahy dee anigu dadaal baan sameeyey oo sidaasaan isu soo laba labarogeeyey laakiin casar far waaweyna buu nebigu wax igu dhigay calayhi salaatu wasalaam oo intii uu dhulka ku dhuftay kadibna wejiguu mariyey labada gacmood dushoodana waa mariyey mashruuciyatu tayamum wuu faa'iideeyey xadiidku sifada gebagabaysiguna waa nooc ah in dhulka lagu dhufanayo waana isku mid jinaabadii iyo iyo wayse la-aantii labadaba habkan isku midka ah ayuunbaa loo wada gebagabaysanaya waxa halkaa aynu ka faaidaysanay inaan wejiga in laysu cadaynayo maaha arrinta waxaa la doonayaa un meeshu waa addoonsi uune biyahana boorkana halkii biyaha la gelin maayo sidii loo isticmaali maaye waa in yaroo addoona ilaahay wuxuu kuleeyin ila socowni waayo gacantaa yareed meeshaa yaro saartay ayuu madilaa jinaabadii iyo wax walba ku banaysatay hadda jirkii meel kaleba ma ad gaadhsiin wejigaa iyo labadaa intaa laga farxasaad gaadhsiisay waa sidaan ku idhahda yeeluna dhaqaaji waaya boorkiibuu iska fudeeyey nabigu alay slam marka ha isku cadaynin wejiga intaas leedahay ka bogo taa lagu diiday camaar ha samaynin waxaynu ka faa'idaysanay gebagabaysigu inuu mid keliya yahay hal maroo keliya in lagu dhufanayo wejigiiyo gacmahaba ayaa riwaayadan ay dayaaminaysa waxaa kale aynu ka faa'idaysanay jawaazu lijtihaadi fi masaa'il alcilm masalooyinka diiniga in laga dadaali karo ijtihaadku uu iman kara xataa waktigii rasuulka sala allahu alayhi wasalam saxaabigani dee ijtihaad buu sameeyo nabigaa saxay mana diidin oo mu odhanin maxaa saa maxaad macnaha arrintan ila sugu weydiya saase uu saxay uu toosiyey waxa halkaa aynu ka faa'idaysanay in jahliga la ysugu cudur daari karo qofku hadduu jaahil yahay oo cibaadooyin uu soo sameeyey marka dambe in la odhanayo un in la saxayo un oo mustaqbalkii dib loogu celinayn ilan gacan jaahil dib looma maydho dhibkeeday leedahay waxbaa ka soo baxaya in la yidhaahdo un imikuun hagaajiyo saawo waxaa kale aynu ka faa'iidaysanay min wasaa'il ilibaax altacliimu bilqowli waalficl hababka dacwadda iyo diinta dadka lagu cadday inay ka tahay qowl iyo ficilba in la israacinayo nebigu muu odhanin labada gacmood uu ka saaro wejiga un halkaana saa u mariye bal ieeg bui ieeg kolkaasu saa sameeyo wejigiiba ficil buu ku tusiyey len ereygan ku jira xadiidka ee ah an taquula biyadik ereyga qowl ilaa afar macnuu yeesha xagga luqada carabiga waxaa ka mid a qowl bimacna alficil qowl bimacna alishaara qowl bimacna alnawm qiil macna manaa qaala marka la eegayo marka adigu tani waa sii ficilka ahayd wey ficilkaasi ku muujiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam mararka qaarkoodna waa sii dhacaysayba siduu salaada u baro dadka inuu dee mimbarkaa dhakada uga baxayay oo ka soo degayay oo sii fuulayay oo iyadoo si uu dadku u eegto mararka qaarkood dikrigii sirta ahaa ayuu kor u qaadayay si ay uga naqila u xafidaan oo ay uga qaataan oo u maqashiinaya kayfiyadaasi markaa waxay tilmaantay kow gebagabaysigu in uu meesha lagu gebagabaysanayo ay ciidtay weynu ka faaidaysanay way cadaysay riwaayada waxa labaad aynu ka faaidaysanay hal mar in loo soo wada qaadayo wejiga iyo gacmahaba waxa saddexaad aynu ka faa'idaysanay in aanu gaadhsiinin suxullada suxulladana muu gaarsiinin riwaayadani sii sheegaysa waay kaa markuu sheegu kan kalena ka daba keenay وعn بن cmر رضي الله عنهma qاl qاla رasuul الlahi slى الlaهu عaليهi وasلم nebigu wuxuu hi التayamم darbatani gebagabaysigu waa laba ku dhufasho darbaة lilwجهi hal mar waxa loo soo qaadaya wejiga intoo dhulka lagu dhufto wa darbatun hal ku dhufasho oo meeshii lagu dhuftayna lilyadayni labada gacmood buu usugnaado loo soo qaadaya ila lmirfaqayni ilaa suxullada laga gaadho riwaayadan saasay sheegtay rawaahu daara qudniy wasaxaxahu alaimatu waqfahu xadiidku waa mawquuf cala bni cumar bay leeyihin oo marfuuc maaha qowl saxaabigu dee markaa noqon alxadiidu daciif wasawaabu waqfuhu cala bni cumara eg wasaxaxa iyo daciif waxa ay tahay sinaacadii xadiidkae musalaxii aad dhiganaysa inaad ula noqoto xadiidku sidan marka mawquuf ahaan loo eego waa saxiix oo inuu ibnu cumar un ku joogo aanu dee marfuuc ahayn laakiin marka la yidhaahdo isaga oo mawquufkaas marfuuc lagu sheegu daciif noqonaya ilan xaqiiqadiisii baa la dhaafiye wuxuu daciif noqdaa shayga marka xaqiiqadiisii dee la dhaafiye waxaanu ahayn lagu sheego marka kana wuxuu faaideeyey in laba jeer dhulka aada ku dhufanayso mar usoo qaadayso wejiga marna labada gacmood ilaa suxullada kala rajaxaadooda xadiidkii hore iyo kani way iska hor yimaadeen qaala alculamaau an hada tacaarud bayna xadiisi camaarin wa xadiisi ibni cumar waxay leeyihiin kaa horta camaar ee horeynu soo marnay bukhaari iyo muslim ayuu dee ku jiraa marka labaad nabigaa loo rafciyey calayhi salaatu wasalaam waa xadiis dee marfuuca kullu riwaayaat alatii waradat bidarbatayn fahiya imaa mawquufa lam turfac ila nabiy waimaa daciifa laa taquumu biha xuja riwaayooyinka had iyo jeer sheegaya in labo jeer lagu dhufanayo ama la gaadhsiinayo ilaa suxullada waxay isugu soo urureen buu leeyahy in aanay marfuuc ahayn ama daciif yihiin fasaxiixu fi hada albaabi waalcumda huwa xadiisu camaar khilaafka culimadu ku jira waa labadan xadiis bay markaa kala raaceen wadahab alaima athalaaa ilaa ana tayamuma darbataani yamsaxu bixadima waja wabiluqraa yade ilaa mirfaqayn markaa sida aimadu ay u badan yihiin waa sidaa laakiin sida marka aad eegto xadiidka daahirkiisa xadiidkanaa saxiixa iyo kii kale gidaarka dee maaragtay uu ku dhuftay nebigu iyo marka la eego marka hadduu qofku gebagabaysanayo riwaayada saxiixa ahi waxa ay tilmaamaysaa inuu qofku ku gaabsan karo hal mar iyo ilaa kuraama inuu intaa laga farxasho masaxayo wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau ihi asaciidu saciidku waa ciidda ama wixii dhulka ka sarreeya o dhane wadu wadu almuslim qofka muslimka ah wuxuu isku nadiifinaye biyaha u noqonayo weeye wain lam yajid ilmaa yaanu biyaba helin cashara siniina toban sannadood faidaa wajada almaaa markuu biyo helo qofku qofkii biyaha biyola-aanta la gebagabaysanayay maalinta uu biyo helo falyattaqi illaah walyumisahu basharata ilaahay ha ka cabsado walyumisahu basharata jidhkiisana ha mariya biyaha rawahu bazaar wasaxaxahu ibnu qaطaan walaakin sawaba daraqudniyu irsaalah xadiidku inuu mursal yahay ayaa uu tilmaamay weli tirmidi can abi darin naxwuhu wasaxaxa isagu sheekhu dee waa kaas kuu sheegay inuu xadiidku saxiix yahay marka shawaahidiisa iyo dariiqooyinkiisa kale iyo laysu geeyo waa xadiid la cuskanayo saxiixa buu kuleeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa shaygan la yidhaahdo gebagedaysiga oo dee dabcan saciidkana khilaafka ku jira waa kullu maa sacida cala ard wixii dhulka ka sarreeya o dhan iyo waa ciid labadaba waa la yidi laakiin riwaayadaha hore saxiixa aynu soo maraynay iyo dee ciid bay sheegtay oo ay fasirtay luqada kolka loo noqdana saciidku wixii dhulka ka sarreeya wuu noqdaa axaadiista qaarkoodna dee inu nebigu gidaar ku gebagabaysta waa tilmaamayeen oo markaa iyaduna nusuustiina waxa ka muuqanaya ama axaadiistii macnihii luqada uu lahaa saciid waa ciid iyo mee waa wixii dhulka ka taagan oo dhan aimaduna labadaa qowl bay ku kala tegeen maadaama luqadiina ereygan ay keentay xadiidka kolkii dib loogu noqdayna labadiiba laga helay waduu iyo wuduu horeynu usoo sheegnay iminka wowgu wuu ku fadxisan yihi saciidkaasi masala ciiddaas waxay noqotay qofka muslimka a ah mid halkii biyaha u gelaysa oo nadiifinaysa yaanu toban sanaba biyo helin laakiin maalintuu biyo helo waa buraysaa socon maayo ciiddii ha isticmaalo biyaha oo yuu ku gaabsanin ciiddii isagoo biyo haysta waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa mashruuciyatu tayamum cinda faqdi lilma markaan biyo jirin in dee la isticmaalayo gadag ciidda waxaa kale aynu ka faa'idaysanaynaa tayamumku inuu dahuur yahay dee xadiidkan markaa kugu filan oo uu halkii biyuhu ay gelayeen isaguna geli karayo jawaazu tayamum calaa jamiici ma tasacada calaa wajhi lard wixii dhulka ka sarreeya o dhan baa lagu gebagabaysan karaa buuri sheekh waa dee madhabta xanaabilada sidaa markaa iyaga caanka ku ah atayamumu raaficun lilxadati walaysa mubixan faqad waa nadiifinayaa qofki waxaynu ka faidaysanay mar hadduu qofkii biyolaan u gebagabaysanayo biyo helo inuu burayo haddii uu cudurdaar kala jiray oo dee xanuun iyo dhaawac iyo waxa uu la gebagabaysanayay dabcan de waa marka xanuunku ka baawm cashara siniin waxa ay tilmaamaysaa muddadu haba dheeraato muddadiisa haba dheeraato khilaafka culimaduna waa inahaasunbuu kusoo ururaya khilaafku lafdi wey macnaheedu waxa weeye waxa la isla waafaqsanya ama mubiix ha ahaado mid lagu banaysanayo cibaadada ama ha la yidhaahdo ciidani qofkay nadiifinaysa ha la yidhaahdee waxaa la isla waafaqsan yahay haddii biyo yimaadaan inaan ciid loo bayday marka khilaafkii ma sii kala fogaan wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala kharaja rajulaani fii safar laba nin baa baxay safar laba ninoo asxaabta ka mid ah ayaa safar bay u baxeen faxadarati salaata salaadii baa timid walaysa macahumaa maa wax biyaana may haysan fatayamamaa saciidan ayiban ciid wanaagsan bay u qasbiyeen fasallayaa markaasay tukadeen intii ay ciiddii ku gebagabaysteen kadib uma wajada almaa biyay heleen fi lwaqt intii aan waqtigiiba bixin ayay biyo heleen faacaada axaduhuma asalaa midkood baa salaadii soo celiyey waalwuduu'a iyo waysadii acaada alwuduu'a wasalaa wowgiila mararka qaarkood bu cagsa tartiib buu faa'ideeyaaye waysadaa horeynayse fa acaada axaduhuma alwaduu'a waasalaa waysadii iyo salaadiiba uu soo celiya nidhi waar mar haddii aynu biyolaan la gabagabaysanay ase biyi aynu helay dee iminka aan warka cadayna buui walam yucid ilaakhar kii kale ma soo celinin kiisi oru ku daysay uma atayaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayay u yimaadeen labadoodii waaya fadakaraa dalika lahu arrintiiba u sheegeen fadakaraa dalika lirasuuli sala allahu alayh wasalam arrintii bay u sheegeen ee qisadii bay uga dhaceen faqaala wuxuu ku yidhi liladii lam yucid kii aan soo celinin salaadee gebagabaysigiisii hore ku daystay wuxuu ihi asabta sunna sidii sunnaha ahayd waad waafaqday wa ajzaat wa ajzaatka salaatuk salaadaadiina way kaa guddo waa kugu filanta wa qaala lilaakar kii kalena wuxuu yihi laka aljru maratayni abaalmarintii laba jeer baad leedahay rawaahu abu daawud wanasaa-i xadiidka way isku khilaafeen buu kuleeyahy culimadu inuu mawsuul iyo u xidhiidsan yahay xata rasuul iyo inuu mursal iyo wasawaabu anahu mursal inaanu markaa xidhiidhsanayn ayaa muuqanaysa oo qaybaha markaa istidlaalkiisu daciif yahay buu noqon waaya waxa uu markaa xadiidka daahirkiisa xusayaa oo uu sheegayaa qofku haddii uu helo biyo waktiga dhexdiisa in aanu waxba soo celinayn hadduu soo celiyana aanay mushkilada jirin ah, saasuu tilmaamaya daahirkiisa radia allahu canhuma fii qowlihi caza wajal aayaddaa ilaahay isagoo sharxaya wain kuntum mardaa aw calaa safar qaala wuxu uhi idaa kaanat birajuli ljiraax ninka marka ay ku taalo nabar kolka uu ku yaalo fii sabiili illah iyo walquruux kolka ay dhaawacyo sinan ka soo baxaan fa yujni uu jinaaboonayo wey kolka aayaddu ay ka hadlaysaa waa ka fa wuxuu ka cabsanayaa an yamuut in uu dhinto in iqtisara hadduu maydho tayamama uu gebagabaysanaya rawahu daara qudniy warafacahu lbazaar wasaxaxahu ibnu khusaymata walxaakim ibnu cabaas aayaddaasuu fasiraya dabeedna waxau leeya wain kuntum marda aw calaa safar macnaha halkan waxaynu kutus uu u keenay tafsiirkan saxaabigu aayadda fasirayo waxyaabaha loo gebagabaystaa inaanay ahayn biyo la-aan laakiin hadduu qofkii cudur qabo biyaha diidaya ama dhaawac uu qabo wuu gebagabaysan karaa sida aayadaba ilahay ui wain kuntum mardaa haddaa buktaan haddii bukaan jiro dabcan wax bukaan la odhan karo oo macnaha ka imanaya waxa weye ama waxa ku kordhaya xanuunkii ama waxa dib dhacaya bogsashadii u nabarku bogsan lahaa dabcan alam iyo xanuun wuu imanaya kolka taa ay tahay wey kolka loo cudur daaraya laakiin damqasho yaroo qofkii biyaha uu ku damqanayo taa maya iyo iyadoon wax bogsigii aanu dib dhacayn marka ibnu cabaas waxa uu ku fasiraya waa qofkii jiraaxadu ay ku dhacday matalan jihaadka ayaa nabar kusoo soo gaaray ama quruux biyo nabaro jinaa ku timi wuxuu ka baqanayaa inuu dhinto sidii saxaabigii markaas dee biyaha madaxa iskaga shubay oo kale tayamama ha gebagabayso tafsiirkaasuu maaragtay ibna cabaas ka bixiyey waana mawquufo isaga ayuunbuu ku joogaa marka riwaayadanna tafsiirkana waxa uu sii tilmaamaya qofkii biyohaba haysa haddii laakiin uu cudurdaar jiro inuu gebagabaysan karo waxase aan loo baahnayn cudurdaarkaas inuu noqdo mid muwahama dadka qaarkood baad maqlaysaa iyagoo le waxa iyalahaya qabow baa jira ama waa iska gabadana oo waan iska gebagabaysta sheekh waan iska gebagabaysta wuxuu kari karaya inuu biyaha tiirsado waxba laga yaabaa inaana xataa isagoo qabow biyaho qabo hadduu ku maydhaan mushkilad sii weyni jirin o yaro dha